الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن صار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rabbi subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay mahad dhammaanteed allihiina waafajiyeen isu nimaanno muxaadaradeennii koowaad ee dumarka khaaska u ahayd ee nadwo kasta aan qaban jirnay muxaadaro aan dumarka ugu khaas yeelayno oo dumarka si khaasa lagula hadlayo cinwaanka nadwada sidaan xalay soo sheegnay dadkii joogay allamaanatu fi lislaam ammaanada iyo diinta islaamka insha allah nadwada qaybtoodii hore culimmadu way ka soo hadleen hadda galabta insha allah sheekh moxamed cumar dirir yaa marti inoo ah muxaadarada inoo geli doona muxaadaradu waxay ka koobnaan doontaa laba qaybood qaybteeda koowaad waa muxaadarada cinwaankeedu uu yahay alxuquuq alwaajiba cala azawja xuquuqda saaran gabadha muslimadda aha ee ka saaran yani gurigeeda dhankiis xuquuqdu insha allah sheekhu ka hadli doonaa asilana way jiri doonaan insha allah waqtigoo cidhiidhi ah waxaan joojin doonaa muxaadarada markay gaadho lixdii iyo afartan marka insha allah sheekhaan siinaynaa muddo afartan daqiiqa inuu afartan iyo shan daqiiqa muxaadarada wado kadibna insha allah waxaan u gelaynaa asilada marka insha allah su-aalaha hala qoro intuu sheekhu muxaadarada wado muxaadarada sheekhu markuu dhameeyana waxaan geli doonaa asilada insha alla sheekha weydiin doonaa hadda sheekhaan soo dhaweynaynaa falytafadal mashkuura wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilma uma ama bacd xuquuqda lagu leeyahay labada qof isqaba ninka iyo xaaskiisa marar badan waynu waa dhegaysateen laakiin waa ku celinuun in xuquuqdaa la ogaadaana waxay faa'iide ka tahay in la isxaq dhowro oo aan la ysku xadgudbin oo la isxurmeeyo ayay faa'iide ka tahay halkanoo qurana maahe mar wal oo dadku ay arin galaan ama arin ay qabanayaanba arinkaa aqoontiisa inay yeeshaan waa laga maarmaa tan haddaad salaad tukanayso salaaddaa cilmigeeda inaad yeelataa waa laga maarmaa haddaad beec iyo iib waddo iibkaa aqoonta diiniga ah ee looga baahan yaha waa inaad ogaato markaad xaas samaynayso ama ooridu ay nin yeelato iyadana waxa laga maarmaana inay xuquuqdaas barato ninkuna waa la mid sidaa daraaddeed ayaa haddaynu waalidka nahay waxaa inagu waajiba hooyooyinka iyo aabbayaasha da-yarteenna wiilasha iyo gabdhaha wakhtiga ay teenage ama qaangaadhka yihiin sekondariga jaamacadda ku jiraan ama qofkii la arkay inuu dee xil qaadi karo waa in la baraa arinta guurka siiba marka qofkii waxuu guursado waa in la baraa xuquuqdii oo wiilkii loo sharxaa mas-uuliyadda ka saaran xaaskiisa inantiina loo sharxaa mas-uuliyadda saaran ee ninkeeda iyo carruurteedu ay ku leeyihiin kolkaa midibaka kale wixii uu weydiiyo ee xuquuqdaasa la yaabi maayo dadkeennu inta badan carruurta waxba uma sheegaan waxaa laga yaabaa markaa labadii qof inay isku dhacaan oo reerkii burburo daayartu ay ay dhiseen xuquuqdanna dee wax sahlan maaho oo ilaahay ciyaar uma jidaynine waxa loo jideeyey waa wixii reerku ku dhismi lahaa ee uu ku wada socon lahaa xuquuqda iyada ah alxuquuqu bayna azawjayn labadan xaaska xuquuqda udhaxaysa mid ninkaale midna gabadhaale midna caruurtaa midna ehelkaa leh intaasi bay isugu jirtaa xuquuqdaas marka aooridii kolkay garato xaqu ninkeedu ku lahaa ee ehelka la joogaa ku lahaa ee ubadku uu ku lahaa ee waalidkeedu ku lahaa waxa weeyaan waa qof isdhowraya ninkiina intaa in laeg markuu garanayo waa qof isdhowraya waxaa jira wax la yidhaahdo cadaalad iyo ixsaan cadaaladdu waa in cid walba xaqeedii la siiyo ixsaankuna waa samafal waa in dheeraad loogu daro qofkii qofkii xaqaana kuguba lahayn baad siinaysa xaasku xaqaanay kugu lahayn baad siinaysa ninkaagu xaqaanu kugu lahayn baad siinaysa waa ixsaan ilaahay baa wuxuu ihi ina allaha yaamurukum an ina allaha yaamuru biاlcadli wاlإxsaan waإitaaءi di اlqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagي yacidukum lacalakum tadakaruun ina allaha yaamuru biاlcadli wاlإxsaan ilaahay wuxuu idin farayaa cadaaladda oo ah qof waliba inuu xaqiisii qaato ninku xaqiisii buu qaadanayaa ooriduna xaqeedii wاlإxsaan samafalna ilahay uu idin farayaa marka samafalku waa maxay waa in qofka la siiyo wixii uu u lahaa waxaan ahayn xuquuqdaynu sheegi doonno ee xaasku ay yeelanayso ama ninku leeyahay qaar ka badan waa inaad saaxiibkaaga kula jooga siisaa maalan tusaale ninku inuu xaaskiisa geeyo xajka waajib looguma leh ama cumrada geeyo ama meelo kale oo iska dalxiisa uu geeyo waajib uguma laha xaasku xaasku hadday xoolo leedahayna dee iyadaa soo cumraysanaysa haddii aanay xoolo lahaynna dee waxbaba kuma waajibin laakiin ixsaanka wanaagsani waxa weeye in diintiisaa uu kororsanayo iyadana uu kordhiyo oo xajka u geeyo oo cumrada geeyo oo haddii laba xaas uu leeyahay uugu cadaalad sameeyo labadaba u geeyo taasi xaq looguma leh laakiin waa ixsaan sidoo kale ruuxii dumarka ahayd ee oorida ahayd masaariiftii iyo meherkii iyo kharashkii oo dhan waxay ku leedahay maxay ninkeeday ku leedahay laakiin hadday maalqabeentay oo jeebkeedu iska fiican yahay oo haynteedu wanaagsan tahay oo iyaduba biilka bixisaba oo isagii miskiinka ahaa ay ka dayso oo aanay kalifin ama wixii ay eh, uu heli karay wax kale ay ku darto wasaada khayran waa ixsaan ixsaan weeye marka noloshuna saasay macna ku samaysaayoo tanaasulkaa iyo wax isu kordhintaa iyo waxtarka ah xuquuqda haddii aynu ku bilowno xaasku ninka ku leedahay lawaana xaqaagana waa xaq iyo waajib baa la yidhaha xaqa adaale waajibkuna qofka kaluu saaranya ama waajib baa ku saaran xaqna adaa leh xuquuqda ay maaragtay xaasku leedahay waa xuquuq u gaara iyada iyo mid ninka u gaara iyo mid labadooda ka dhaxaysa aan horraysiino xuquuqda iyada u gaarka ah xuquuqdaasi waxay u qaybsantaa xuquuq maaliya oo dhinaca dhaqaalaha la xidhiidha oo ninka ooridu ay ku leedahay xuquuqdaasi waa saddex qaybood almehru walnafaqatu wasukna waa meherkii wixii lagu noolaan lahay masaariiftii iyo gurigii saddexdaa qaybood wey xuquuqda aan meherka ahayn ee xaasku ay leedahay waxa weeye cadaaladii labada xaas uu samaynayay ma saddexda xaas ama afarta xaas intaa dee islaamku uu ogol yahay hadduu kari karayo waa inuu cadaalad sameeya cadaaladdii dhaqaale maaha laakiin waa garsoor waa simid la simayo labadooda waa xaqay ooridii leedahay dhaqaalena maaha waxaa ka mid ah almucaasharatu la dhaqa wanaagsan oo ilaahay baa ina ragga faray u uhi wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan xaasaska ula dhaqma wacaashiruuhunna bilmacruuf marka taasina waxay sheegaysaa qofka qalbigiisa in la ilaaliyo oo la raali geliyo oo jacaylkii jiro oo weheshigii jiro oo walaaltinimada islaamku ay jirto oo tarbiyadii loo kordhinayay iyo diintii la barayay jirto cadam lidraari bizawja iyo wax waxyeelaa inuu ka ilaaliyo wa xuquuqaan dhaqaale la xidhiidh laakiin dhaqan fiicanah dhaqaalahana waxa ka sii muhiimsan dhaqanka fiican aynu u soo noqonno markaa xuquuqdaas xagga la xidhiidha dhaqaalaha meherkii baynu horraysiin lahay meherku waa maal oorida u sugma marka ninkeedu uu gunto ee caqadka u gunto heblaayo guurkeeda waan aqbalay intaasuu ku sugmaya ama uu la aqal galo haddii aan marka hore waxba loo magacaabin marka hore waxba loo magacaabay wuu sugnaanaya haddii ay dhacdo marka hore inaan waxbaba loo magacaabinna markuu la aqal galo ama geerii timaado iyada lodkeeda wixii lagu meheriya dadka isleegyihiin baa u sugmaya qur-aanka ilaahay uu ku sheegayoo raggii isagoo la hadlaya wuxuu uhi waaatu nisaaa saduqaatihina nixla dumarka siiya meherkooda isaga oo cadiyo ah isagoo deeq ah, isagoo sharaf xambaarsan siiya amar ilaahay uu bixiyo weeye taasina waa inuu lagu dadaalaayo aan laga dulboodin لا junaaxa عليكم in dallaqtum nnisaaa maa lam tamasuuhunna أو tafriduu lahunna فريضة aayaddaasina waxay tilmaamaysaa ruuxa dumarka ah in la meherin karo iyadoon meherba la magacaabay oo meherkii marka caqadkii waa ansaxayaa iyada idooyinkeediiyo walaalaheediiy hooyadeediiy maxaa lagu meheriyun baa la ama dadka isku filka yihiin qadiyada la xidhiidha meherka innaga waxa dhacda soomaalida had jeer dumarka ma siiyaan ama uma qadimaan waa la isku yeesha amaah buu noqdaa laakiin waxaa wanaagsan in la kala qaato ninkana way u fiicanta xaaskana way u ninka way u fiican tahay oo dee dayn baa ka baxaysa dayntuna waa dhib in dayn lagugu yeesho iyo inaad dayn baxda iyo fiican dee inaad dayn baxdo waa faa'iidada xagga ragga dumarkana way u fiicantao xoolaheedii hadduu ninkeedii u heli karayo dee inay qaadato wey oo ay ku shaqaysato oo aanay gashi iyo daynun kaga maqnaanin hadday dhacdaba in xoolahaa xaasku ay ninkii ka qaadan weydo waa sidaa u badan tihiin dumarow oo ay dayn ugu yeelato sanad walba meherkii baa meherkii waxaa ku waajibaya sako sanadka wuu ku waajibay sanadka ku xigana seka ku waajibay sanad ku xiga waxaa laga yaaba sekadii ina yaraysaba ila ikhtiyaarkaaga uga qaadan waaye ninkii xoole uu ku haya haddaad tidhaahdo imika afar kun dollar saddex kun dollar intaad ku leedahay sii wuu ku siinaya laakiin adigaa iska daayoo ka qaadan waayo marka adiga masaakiintii dayntii way kaa sugayaa sanad walba carabta iyo ummadaha muslimka waxay yaqaanaan waxa la yidhaahdo meherka muqadam iyo mu'ahar marka intiisa badan waa la bixiyaa in yarunbaa baaqi noqda muqadamkuna waa intaa la soo qadimo inta kalena gadaal baa laga bixinaya innaga waxaa daboola meherka ama caqabad ku noqda dumarka la siin lahaa yaradka iyo gabaatiga oo raggu u doonayo yaradka gabaatiga fujaanadan dumarku colabta kusoo xidhaan waxaasaa mashquuliya markaase xaqiina taba waxaa kaloo dhaqanka soomaaliduba uu iska ahaa xaaska marka la furayo in meher la siiyo taasina mushkilad bay noqoto way si yara fogays marka meherka ragga ka qaata hadday idiin helayaanoo ama xoolaha ku baac mushtare ama xoola ku dhaqo ama dad si ama masaajid ku dar ama meeshaa doonaysa lamar waa xaqaadi taasi waa mid aynu baraarujin lahay weeye waaya meherku muxuu noqon karaa waa la yarayn karaa waana la badin karaa sharcigeennu muu xadidin laakiin sida fiican waxa wey inaanu badanin meherku oo wakhtigii rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka loo noqdo xaasaskiisa nebiga iyo hablihiisa waxaa lagu meherin jiray dhowr boqoloo dollar kama badnayn qiimihii berigaa markaynu kan imika u soo celinno dhowr boqoloo dollar kama badnayn ilaa saddex boqol afar boqol laba boqol inta ka dhaxaysu ahaa marka dib u daraasayseed eegto inagana dhowr kun buu maraya waxyaabaa caqabadda ku noqda guurka weeye inay ooridu hesho nin wanaagsanoo dhaqa iyadii caruurteedaba ayaa uga muhiimsan inay xoolo hesho ilaa waa xurmee eh. waxaynu u gudbi lahay nafaqada amaba biilka ama masruufka la siinayo oorida gasiinkii weeye islaamkeennu wuxuu saaray ruuxa dumara ma saarina ninkuu saaray ninkaa waajib lagaga dhigay xataa haddii uu maaragtay ay uu waayo oo uu ka soo quusto sharcigu mararka qaarkood iyadiina ay sabri weydo dee waxaba loo fasaxay inay qaadiga tegi karto oo uu fasakhaad siin karo kole hadday samri kari weyday gaajooto iyadu dhaqaalaba ha lahaata laakiin islaamku wuxuu saaray ninka waa arrin aynu ku kala duwannay gaalada oo gaaladu waxay leeyiin ninkuna ha shaqaysto naagtuna ha shaqaysato ha shuraakoobeen oo waxay isku darsadeen guriga ha wada yeeshee biilka carruurta midibo bar bixiyo waa arrin dhiba dhib ah. ku tahay hooyada iyadoynu ogsoonnahay hooyada inay tahay halkii ummaddu ay ka soo baxaysa ubadkiibay dhalaysaa mar araxday ku sidaa mar uurkay ayay ku sidaa mar way jaqsiinaysaa duruuf adag ba mar way xanuunsanaysaa oo dhiiggii caadadaya bay leedahoo jawigeedu caadi maaha iyaguna kabay u geliyeenoo markaasi shandad u xambaariyeenoo waxayna orod suuqa orod bacadka iyo barafka naxariistarrada gaalku leeyahay weeye sidaa darteed baa qur kariimka ah ilaahay markii uu ka warramayay ragga waajibaadka saaran waxa uu soo horraysiiyey arrintaa masaariifta alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bimaa anfaquu min amwaalihim raggu dheeraad bay dumarkii ka leeyihiin maamulkay ku wanaagsan yihiin xoolahoodana waxbay ka bixiyaan markuu ninku xoolaha markuu waxba bixin waayo masaariiftii ciyaalka waa idinka arkay oo dee waxa lumaysa mas-uuliyaddii iyo madaxtimadii qoyska uu ku lahaa karaamadii iyo haybadiina way ka dhacaysa hadday dhacdaba inuu ninku waajibkaa gudan waayo oo uu ku gaboodfalo isagoo xoog leh oo soo shaqayn kara dembiila weeye rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahy bixasbi imri'in min alimi an yudayaca quuta man yacuul aw an yudayaca man yacuul calaa macna xadiid qofka dembi waxa ugu filan ninka inuu xaaskiisii uu biilinayay masruufkoodii keeni waayo dayaco ama diin ha u baxo ama siyaasad ha u baxo ama masaajid ha ku wardiyayo ama qabiilaha dhex boodayo reerkii lagu ogaa ubadkii iyo ooridii hadduu dayaco oo biilkoodii uu keeni waayo waa caasi waa dembiile weliba shaqo uu ka xaragonayana lama ogola xaabaha soo guro dhagaxa ha soo guro godadka ha qodo waxaan kaa socon maaya siday yidhaahdaan aniga shaqadaa ma qaban karo kaa socon mayso nafaqo maxaa la yidhaahdaa inteenaan taa dhaafin ilaahay mar kale aayad kale ku celeeya wuxuuhi wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ninkii carruurta loo dhalay ku abtirsanayeen waxaa xaq loogu leeyahay inuu biiliyo dumarkaa dharkooda iyo dhuunigooda dharka reerka isagaa keenaya dhuunigiiyo waxay cunayeenna isagaa keenaya carruurtii iyo xaaskii iyo xataa hadduu iyada furayba <clears throat> hadday kala tegeenba sawtan carruurtii hayse isaga u shaqaynaysa qadarka uu bixinayo ilaahay macayimin intuu noqonayee awoodiisa lagu xidhay alla wuxuu uhi liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi risquh falyunfiq mima ataahu allah qof waliba intuu karaya ha bixiyo kii maalqabeeni ha kordhiyo kii dhexdhexaad intiisii ha bixiyo kii faqiirana la qasbi maayo intuu kari kara ha dhacdo isagoo hayn lahoo kari karaya inuu yaro hagrado waa maxkamaddu way uga kordhinaysaa waxaa la leeyahay intaasaad kari karaysaa u kordhi waxaa daliilu ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa u timi xaaskii abi sufyaane hinde la odhan jiray waxay leedahay ninkaygu waa yaro laxajeclo adagya wixii aan u baahnayn ima wada siiyo sidaa daraaddeed dee waxba ka xadhaa xoolihiisa oo biilka carruurtaba ku kordhiya isagoon ogeyn nebigu waxau idhi haa adigoon xadgudbayn way kabi kartaa wixii uu siiyey iyada oo markaa aan xadgudbaynin nebigu wuxuu uhi khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiik wayakfii baniik riwaayadii bukhaari warinaya adiga iyo carruurtaada wax idinku filan ka qaata marka uu dee dhammaystiri waayo wixii loo baahnaa arrintani arrin sahlan maaha xilkaa nebigu aad buu geedka rag la yidhaahdo ugu adkeeyey wuxuu leeyahy faاtaquu اllaha fi الnisaa fainakum akhadtumuuhuna biamaanaة اllah waاstaxlaltum furuujahuna bikalimaة اllah walakum calayhina anlaa yuطiina furuushakum axada takrahuuna ilaahay kaga cabsada dumarka ammaanaa ku haysaan oo cawradoodii waxaa ku xalaashateen sharciga ah iyo meherintaa laydiin meheriyey waa dardaarankii u dambeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marka dhaqaalihii waa noocaas iyadana waxaa la gudban waajibka xagga dambe aynugu tegi doonaaye waxaa meeshii loogu talagalay inay marayso oo biilkii isaga ahaa hadday dad kale ku shubto ama tabarucaad ku bixiso ama hagbada ku gasho oo meeshii ay kala dirto oy tidhaahdo waxba ma hayna ama carruurtii bakhtiiso waa dembiile hagbadaha aad gashaan ninku waa inuu kula ogaado waa dhaqaalihii reerka waa biilkii uu bixiyey <clears throat> hadduu isagu leeyahay weeye waxala ninka iyo xaaska iyo caruurta intaasaa wada leh marka aduu keligaa gaar uma qaadan karti keligaa waxaad gaar u qaadan kartaa hadduu isagu kaa maqan yahay caruur iyo cid kale kula joogta anaanay jirin keligaabaad joogtaa laba boqol saddex boqol oo masaariifabuu kuu soo diraa meeshaad doonaysa markaa marya khayr leh laakiin haddii reerku wada biishanayood gaar u biiriso ood agmad ku gasho adiga iyo caruurtiiyo ninku waa wada leedi keligaa malihi marka taladeeda waa inuu kula ogaado oo tilaa khayr allah ku siiya ninkaygiiow intaasaan ururiyey oo dhaqaalaa hegmadaasaan ka ururiyey waa biilkeennii maxaynu ugu talinaa yaan qaataa bajagaan inoogu iibiyaa bas ku bixiyaa esh raay maxay kula tahy sida la doonayaa waa sidaa laakiin inay qarsato sax maaha waa qadiyaddii biilka waxaa loo gudbayaa markaa suknaa suknuhu waxa weeyaan waa gurigii ay geli lahayd xaasku askinuuhuna min xayu sakantum min wujdikum walaa tudaaruuhuna litudayiquu calayhin dejiya buu ilaahay yidhi meesha degan tihiin oo ninka mustawihiisunbay xaaskuna ay maaragtay taagan tahay oo hadduu nin ganacsado maalqabeena yahay meel fiican buu u kiray hadduu faqiir yahayna sandaqada mabuul meeshiiu dee kari karayo ayuunbuu u kiraynaya halkuu ninku galo dee markii horeba ay ku wada noolaayeen meel la midahuun ayaa ay noqonaysaa guriga loo kiraynaya xuquuqda la xidhiidha aan dhaqaalaha la xidhiidhin iyadana hore aynu usoo tilmaannay oo waa saddexda arrimood ba hanu cadaalad samaynta iyo la dhaqa kaa wanaagsanaa nebiguna aad buu uga dardaarmay calayhi salaatu wasalaam in dumarka loo ilaaliyo aan lagu xadgudbin waxaynu markaa usoo gudbi lahayn xuquuqda xaaska uu ku leeyahay ninku tii ragga lagu lahaa ee ku lahaydeen inaha u muhiimsan inahaasay ahaayeen waxaa haddii lagu darana lagu dari doonaa uun inuu ninku tusaale u noqdo xaaskiisa diinta barideeda iyo cibaadada iyo rabaayadda inuu hormuud u noqdo maadaama uu yahay odaygii meesha oo aanu noqonin qof abaadayoo isaguba wax arrinna aan haynin oo cibaadaysanayn taas sax maaha waa inuu diinta horseed ugu noqdaa xuquuqda ninka uu ku leeyahay xaaskiisa ayaa aynuu gudbi doonaa waxa kow ka ah wujuubu daaca dumaraw ninku wuxuu xaq idinku leeyahay inaad ka arrin qaadataan meeshu waa dowlad yar qoyska la dhisayaa ciyaar maahee eh. waa dowladdan dalka ka dhisan oo kale dowladdaas madaxweynena way leedahay wasiirana way leedahay shaqaalena way leedahay marka dowladdu waxa u muhiimsanay ku socotaa waxa weeye kala amar qaadasho wasiiradu hadday maanta ka amar qaadan waayaan madaxweynaha oo mid waliba uu yidhaahdo waxa aad sheegtay kaamaan dhegaysanin oo askartu ay amar diiddo sameeyaan dowladdaasi way kala yaacaysa way burburaysa marka arrintaasi waa kow daacada marka waxaa looga baahan yahay dumarka xaaska ahee nin kale waayahay baa looga baahan yahay waayah waayahayda waa inay badisaa wixii khayra ee diinta u fiican ee danta reerka u fiican ee aan diinta ku xumayna dhib lahayn waxaa yeel heblaayoy iyo waxaa ma yeeli karaysaa iyo waxaasaynu u baahannahay waayahay waayahay inay badinayso waay meesha ma taalo waay maxay waxaas ku dhaceen ama waa ayo maxaan u samaynayaa dee ma taallo meesha dowladdaa inaga burburaysa ragga markuu ilaahay tilmaamay aayaddaa suuratu nisaa ee aynu soo akhrinay waxaa waajibkiisa saaraabuu xusay dumarkana uu ku xigsiiyey الرiجاaل qwاamuuna عlى النsاءi bma fضل الlah bacضaهm عalى bacضi وbma أnfquu min أmwaalihim waajibaadka ragga saaran waa kuwa dumarkii sheegay marka faالصaalixaaتu qaanitaaت xaafidaat lilغaybi bima xafid الlah dumarkana laba arimood halkaa ragga laba arrimood inay saaran yihiin xusay dumarkana laba arrimood oo reerku ku taagan yahay oo xaqa lagu leeyo ugu culus buu sheegay arrinka u horeeyaa waa maxay waa qaanitaat qaanitaat daa'icaat waa kuwa adeeca yee adeeca ilaahay bay adeeca subxaana wa tacaala daacada cidda ugu horraysae laga tala qaadanaya waa ilaahay waalidka ilaahay baa ka horeeya oo sawjka ka horeeya oo caruurta ka horeeya kow cidda xaq lehe ugu horaysa waa rabbi subxaanahu wa tacaala yaa xaqa ilaahay uga horeeya wey xuquuqda isagaa ugu horeeya qaanitaat marka waxaa ku xiga ninkiina way aqbalaan ninkiina way aqbalayaanoo markuu laa waxaasaynu u baahanay samee waaye bay leedahay waaye raggu markaa arrintaasi aad bay ugu weynti markaa madaxadayga iyo canaadka iyo la tirsiga sax maaha waxaa halkaas aynu ka arkaynaa <clears throat> markay waayahay leedahay waa wax kastuu xaq ugu leeyahay kow ka tahay nafteedu nafteedu marka uu beheriyo ee beherku ku dhaco ee uu aqbalo xilkii aabbaheed wuu ka wareegayo hooyadeed isagu ku wareegay hadduu idhaahda indhakeed